uun waktiga ka mida maaha lixdan daqiiqo sida saacada curfiyadii tahay hadihi saacaة curfiya ama الsaacaة الlugawiya fahiya ayu juزءi min alwaqt halkaa saacad buu joogay haddaad af carabigii hore qadiimka ahaa ku aragto yacni waa waxoogaa buu joogay ama makatha saacatan saacad buu nagaaday waa wakti baa loo jeedaa laakiin lixdan daqiiqo in saacadda lagu xadeeyaa waa shay iska curfi ahoo dib ka timide tii luqawiga ahayd maaha sidaa daraaddeed markaynu leenahay saacadaha salaada laysu diiday ha moodin mid waliba inay saacad dhammaystiran ama saacada ay noqonayso wakhtiyo kooban oo mararka qaarkood daqiiqadaba ah inay noqoto ayaa la arkaa waxaa jira wakhtiyo salaada laysu diiday waktiyo salaada laysu diiday ayaa jirta axaadiis dhowra oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan oo saxiixeynka iyo kayrkoodba ku soo aroortayna ay jirto min xadiidi abi hurayra min xadiidi abi saciidin alkhudri min xadiid cuqbata bni caamir min xadiid camr bni cabasa asulami axaadiis fara badan cabdillaahi asunaabici rag fara badan baa nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ka wariyey cumar bn khaaab radi allahu taعala canhu uu ku jiro axaadiistaasi markaa awqaad bay tilmaantay marka laysu wada geeyo shan noqonaya axaadiista qaarkeedna waabay ku wada jirtaa oo xadiidka camr ibni cabasa aلsulami radia allahu taعala canhu fi صaxiixi muslim isaga intuba way ku wada jiraan wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wa hiya khamsatu awqaat waktiyadan laynoo diiday salaada la diiday waa shan wakti marka halkan de waxaa laga hadli doonaa waktiyadii iyo salaada la diiday tay tahay iyo in wax la soo reebayaa uu jiro wuxuu bilaabay markaa waqtiyadii inuu tiriyo oo wuxuu yidhi wahiya khamsatu awqaatin shan xilli weeyi cinda طuluuci shamsi qoraxdu markay soo baxayso xataa tartafica qayda xataa tartafica qiida rumxin ilaa iyo ay kor u kacayso waran in leeg eg wa cinda alistiwaa'i markay bartanka taagan tahay xataa tazuula ilaa ay iilanayso wa cinda alisfiraari markay guduudato qoraxdu ama ay casaato xataa taqruba ilaa intay ka dhacayso wa bacda salaati subxi salaada subax kadib iyo wa bacda salaati alcasri salaada casr kadib waktiyadu waa shan buu yihi axaadiista xagga tirada sheegtay waxaa ugu tiro badan xadiidka cuqbata bni caamir oo ثaلaaثu saaعaati kaana yanhaana rasul sl an nusaliya fiihina wa an naqbura fiihina mowtana aw fiiha mowtana saddex xili nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu noo diidi jiray inaanu tukano meydkana aasno deetana saddexda xiliya uu sheegay waa xiina taطlucu الshamsu xataa tartafic wa xiina yaquumu qaa'imu الظahiira waxiina tadayafu shamsu lilguruubi xataa taqrub marka ay qoraxdu soo baxayso ilaa intay in waran leeg kor kacayso iyo marka bartanka duhurka ay saacaddu bartanka taagan tahay eenay weli iilanin ee harku istaago ilaa intay iilanayso iyo marka ay ul maaragtay qoraxdu ay u weecato inay dhacdo tabaya yani ay ku dhawaato oy qarka u saaran in ay dhacdo waa markay markaa cawlaanka noqotay soo casaato ilaa inta ay ka dhacayso saddexdaasuu isagu sheegay xadiidkii cumar bnkhaaab iyo kuwo kalena waxaa ku jiray bacda salaati subx wa bacda salaati alcasr in nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam in la tukado salaada subax kadib iyo salaada casar kadib xadiidka aynu sheegayna camar bin cabasana markanuu nabiga u yimid uu ku lahaa ilaahay o salaada ibar axkaamtii de intuu yimid markii hore dee uu maqlay inuu nebi yahayoo de makaabu ayay qisadu ka dhacda waxay tusinaysaa nahyiga awqaadan laynoo laynaga nahiyey inay horreysayba oo ay dee fi lcahdi ahayd waayo saxaabigaasi dee makuu ugu yimid isagoo warkiisa yar maqlay deetana aad ka warkeentid buu is yidhi yimid maxaa tahay buu ilaahay baan ahay wuu waraystay kolkuu waraystay markaa wuu islaamay deetna nabigu alayh sala sl akaamtii buu siiyey salaadii markaa deetna waaa lagu yihi markaa salaadii waad e, maaragtay waad soo markay e, waad waad tukanaysaa subax markaad tukato salaadda waad joojinaysaa ilaa ay qoraxdu intay soo baxda in waran lee kor u kacayso haddana salaaddii way kuu furan tahay ilaa maaratay waa istiwaaga ay gaadhayso haddana way kuu furan markay markaa zuusho ilaa iyo intaad casarka ka tukanayso casar markaad tukato haddana ilaa intay ka dhacayso waad joojinaysa waliba intaba waa la tacliiliyo cilad ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam uu intaba ka bixiyey marka xadiidkaas camr ibni cabasa de isaga wixii o dhan ba uu ku sheegay salaada subax markaad tukatay kadib markay soo baxaysa mu odhan salaada subax markaad tukatay kadib ilaa inta intay soo baxdo waran in le kor u kacayso salaada casar kadib ilaa inta ay ka dhacayso ti istiwaagiina wuu sheegay yani dee waa la israaciyey labadii hore iyo labadii dambe waa la oo saddex bay xaggaa ka noqonaysa laakiin de xadiidkii cuqba xiina talucu unba um uu ka bilaabay markay qoraal soo baxayso marka de in tajawuz iyo majaaz ahaan loogu fasiro salaadii subax kadib mooyaane daahirkiisu waa markay qoraxdu soo baxaysa un marka intanba waa la isu geynayaayo kuwaa salaada subax kadib sheegay iyo kuwa qorax soobaxa sheegay laba wakti oo kala duwan baa laga soo qaadaya laakiin isku xidhiirsan salaada casr kadib kuwa sheegaya iyo kuwa sheegaya xiina tadayafu shamsu lilghuruub ama xiina tagrub masaaxadiista qaarkeed marka ay qarka la gasho godka ilaa intay wada dhacays xataa yatakaamala ghuruubuha ilaa uu dhammaystirmayo dhicitaankeedu la suga kuwaasina laba wakti inay ka kala hadlayaan laakiin labada wakti xidhiirsan yihiin ayaa laga soo qaaday maxaa markaa sidee markaa laba wakti looga soo qaadaya salaada subax kadib ilaa intay in waran lee kor ukacayso salaada casar kadib iyo ilaa wada dhacayso awqaadaynu qaybinaynaa sida halkan idinka muuqan karta maa yatacallaqu الnahyu fiiha bificli salaa ama bificli salaatin wax ama waktiyada qaar nahyigu wuxuu ku xidhan yahay salaad aad samaynayso markaad samayso ayuunbu nahyigu kuu bilaabmay haddaanad samayn nahyigu kuuma bilaabmayo oo adiga ficilkaagii ayuu nahyigii ku xidhan yahay qaybina waa maa yatacallaqu nahyu fiihi bilwaqti nafsihi qayb nahyigu uu waktiga laftiisa ku xidhanyo waktigaa haddii la gaadho adigu ama wax samey ama waxa samayno ay salaaddii kaa xidhan tahay kuwaas waa saddex wakti kuwana adiga ficilkaagay ku xidhan yihinoo markaad adigu salaad samaysunba wixii dambe lagaa joojinaya haddaanad samaynin lagaama joojinayo kuwa ficilkaaga ku xidhan markaa waa laba wakti salaada subax kadib iyo salaada casar kadib salaada subax kadib waxay kaaga xidhan tahay inaad salaaddii subax to salaadii subax weli tukanin sunayaal waad iska wadi kartaa sida shaafiyadu ay qabto qolyaha qaarkood oo kale iyagu diidaa wey jira laakiin madhabka shaafi salaadii subax intaana tukan sunihii wuu furan yahy salaada casar intaana tukan uu furan yahay ilaa inta ka tukanayso markaa tukatuu kaa xidhmaya salaada suba ka maaratay salaadii suba marka waktigeedu soo galna waa saas kale haddaad salaadii subax xagga hore ka tukato sidaadu waktiga usoo galayba aad tukato sunayaashu way kaa xidhan laakiin haddaana tukan kaama xidhno salaadii casr haddaad bilowga ka tukato way kaa xidhan tahay salaadihii way kaa xidhan yihin laakiin haddaad waxoogaa dib u yar dhigto dee intaa sunnayaal fara badan baad tukan karaysaa marka ficilkaagii baa xidhaya oo salaadan aad la saddexda waktiye kale waktigaa in la gaadhay un baa la casaato ma eegayna casarkii maa tukatay mise maa tukan adigoon casarkiiba tukan bay casaatay ma tukan kartid sunne ilaahay qoraxdu ka dhacayso salaadaadi casarkayde waynaad tukata laakiin sunne uu kaa xidhay qoraxdii waxay bilowday inay qarka la soo baxdo oo maaragtay geeskeedii salaad soo baxay sunihii uu kaa xidhay ama salaaddii subax tuko ama tukani soo ma arkaysid markaa labada waqti u kala duwan yihin markaa shantu ka soo baxaya haddaad isku geyso saddex way noqon karaa salaaddii subax markaa tukatay kadib ilaa iyo inta qoraxdu intay kor u kacda in waran leeg ay kor u kacayso waad odhan kartaa laakiin markaynu hoos ugu sii dhaadhacno halkaa laba wakti baa ku jira oo waxna ficilkaaga ku xidhan yahay waxna qoraxda soo bixideeda uu ku xidhan yahay casar kadibna waa saas oo kale axaadiista tilmaamaysa in salaadda casar kadib uu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis saxiixa ah iyadana waa la tawjiihinayaayo waxaa lagu tawjiihinaya dee nebigaaba ka warramay markii la weydiiyey yidhi salaadii duhur sunihii ka dambeeyey baa layga mashquuliyey daatana iminkaan tukanayaa buu yihi casarkii dabadi sida caaisha leedahayna nebigu markuu wax sameeyo wuu joogtayn jiray markaa labadaa ragcadood markii maalintaa aysaasi ku dhacday wixii dambe wuu tukan jiray maalin walba ooti caaisha lahayd mar kastuu gurigeyga casar dabadi laba ragcadood buu tukan jiray waa hawl markaa nebiga u gaara caleyhi salaatu wasalaam xadiidka caliya tilmaamaya naha can الsalaati bacda اlcasri ilaa wالshamsu naqiya ama ilaa wالshamsu murtafica kaana aduu cali laftiisa radi allahu canhu waxaa laga soo warinaya waana kala duwan yahay axaadiistii faraha badnaydna wuu khilaafsan yahay sidaa daraaddeed culammadu waxay leeyihiin axaadiistaa kale ayaa laga rajaxayaa isaga markaa xukun laga qaadi maayo waayo axaadiis dee waadixabu ayuu khilaafayaa tusinaysa in salaad casarba haddii la tukado ay salaada xidhan tahay waanay badan tahay axaadiista sidaa tilmaamaysa wuxuu yihi cinda shamsi xataa tartafica qiida rumxin qiid waa bimacnaa qadir waa yani qadar oo kale ama dad oo akrido qaafka fadxiso dee dabarkiibuu noqonaya marka tani waa qiida rumxin wa cinda alistiwaai xataa tazuula wa cinda alisfiraan markay cawlaan noqoto may casaato xataa tagruba bacda salaati subxi wa bacda salaati alcasr wuxuu halkan ka gelayaa markaa salaada la diidan yahay waati walaa yukrahu fiiha lama karaahiyeysto wakhtiyadan maa lahu sababun wixii sabab leh ka salaati اljanaazati sida salaaddii janaazada oo kale wa sujuudi اtilaawati sujuudu tilaawihii oo kale wa qadaa'i اlfaa'itati wixii ku dhaafay inaad markaa qalayso salaada la diidan yahay horta salaad farala ma aha wakhtiyadan shanta ah salaada laynoo diidaya salaaddii faralka ahayd maaha oo de inaan salaaddii faralka ahayn la diidanayn waxaaba ku tusinaysa man salaa ama man adraka rakcata qabla طuluuci الshamsi faqad adraka الصubxa man adraka rakcata min الصubxi qabla an taطluca الshamsu faqad adraka الصubxa yuu nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam qofka ragcad haleele ragcad ka gaadha intaanay qoraxdu soo bixin subaxii wuu gaadhay dee markaa hadday ka burayso dee ka burtay baa la kama burayso wuu gaadhay baa le ragcad kalunbu ku daraya waman adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba alcasru faqad adraka alcasra isuna waa saas oo kale marka faralkii mushkilad salaadii sunnaha ahayd ee sabab keensatay ay jirtay sida qallo oo kale dee waaba nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii casar dabadeed qalleeyey labadii ragcadood ee laga mashquuliyey sidoo kale qays ibni qahd radia allaahu canhu buu nabigu arkay salaad subax kadib isagoo tukanaya war maxaa dhacay buu yidhi markaasuu yihi rasuulka labadii ragcadood ee subaxa ka horreeyey baanan tukan oon imika tukanay lama markaa kuma inkirin nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waxaa kale oo markaa loo cuskaday cumuumka man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha cumuumkeedana xadiidkaa cumuumkiisana waa la qaatay isagana waxaa la yihi wuxuu faa'iideynayaa wakti alla waktigaad xasuusataba inaad faa'itadii aad tukanayso axaadiis markaa dhowrahoo noocaasa oo tusinaysa in salaadii sababta lahayd la tukan karo ayay culammadu raximahum اllahu tacaala ka fahmeen in salaadii sababta lahayd la soo reebay waxaa salaadii sababta lahayd ee lasoo reebay laga sii reebaya ta sababteedu ay ka dambayso sababtii baa laba loo kala qaadaya mid aan ka dambeyn salaadii mid salaada ka dambaysa day sabab mid salaadii la jirta ama ka horeysa waa caadi masaajid baad soo gashay taxiyatulmasjidki baa lagaa doonaya taxiyatulmasjid maxaa sabab soo gelid aad soo gashay soo gelidduna way horreysa waa tukanaysa laakiin haddii sababtaad u tukanaysaa wax salaadda ka dambeeye uu yahay waxaad doonaysaa inaad xarmato xaj ama cumro laba ragcadood waata loo suneeyo qofkii markaa xajka xidhanaya ama cumrada xidhanaya haddaad markaa doonaysa inaad laba ragcadood tukato si aad u xarmato sababtii waa sabab salaada ka dambaysa de markaa waqtunahyi ma tukan kartid salaadaba sabab hore unbaad u tukan karaysa tii bilaa sababta ayada iska sunaysigii caadi ah ee nafliga muطlaqaa la odhan jiray kaasina waa ka xiran ee halkan aan loo ogolayn karaahadani waa noocma karaahadani waa karaahada ay culammadu karaahatu taxriim yidhaahdaan oo walaa yukrahu yani waqtiyadan salaadaha waa la karaahiyeystaaye laakiin tii sababta lahayd lama karaahiyeysto macnuhu waa maxay karaahiyada la sheegaya yani waa karaahatu taxriimo yani salaada la karaahiyeysanayee xaaraanta ihi waa wixii aan ta ahay weyo salaadii waktiyadan salaadii sunaha ee nafligii mulaqa ahaa waa xaaraan maaragtay caaa oo tukanayaba ibn cabaas arkay markaasuu deetana ku yidhi iska jooji wakhtigan ha tukanin deetana caaa wuxuu yidhi dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu jeeday saasuu ujeeda rasuulku yidhi war waana loo diiday waktiga inaad tukato garan maayo salaadaad xilligan tukanaysa in laguu cadaabaye iyo in ajar lagaa siin doono waa salaadu nebigu diiday calayhi salaatu wasalam marka culammadu waxay rajaxayaan inay karaahadu tahay karaahatu taxriim wuu cileeyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkaa aynu sheegaynay saxiix muslim ku jiray salaada subax kadib waa la diidayo waxaa loo diiday qoraxdiibaa dee soo bixiteedii ay dhowdahay bayna qarnay shayaan geesa shayaan kasoo dhex baxdana wuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam gaaladuna ay u sujuudaan xilligaa markaa si aan gaaladii loogu ekaan cadeedda caabudaysa ama shaydaanka ay geesihiisa kasoo dhexbaxayso caabudaysay si aan loogu ekaanin ayaa salaaddii loo joojiyay bartanka markay qoraxdu taagan tahayna nabigu wuxu uhi faxiinaydin tusajaru jahanamu waktigaa jahanamaa la shidaa markaa iyadana waa la joojinayaa salaada salaada casar kadibna waxay haddana ka dhacaysaa bayna qarnay shaydaano qorax dhicibaa soo dhow waxay ka dhacaysaa markaa shaydaanka geesiisa dhexdooda gaaladiina way u sujuudaan marka iyado iyaga markaa la khilaafayo oo aan loo ekaanayn dadkii cadeed caabudba ama shaydaan caabudka ahaa ayaa iyadana salaadii la joojinaya walaa yukrahu fiiha maa lahu sababun wax sabab leh lama karaahaysto ka salaati ljana sida salaaddii janaazada oo kale salaaddii janaazadu dee meydkaas la maydhay baa dee sababtiisu ay tahay waa maaragtay lagu tukanayaa saxaabo fara badanna ibnu cumar iyo eh, ay ka mid tahay bal caaisha radia allahu canha baaba lagu tukaday salaadii casar kadib salaadii casar kadib ama salaaddii subax mid ahaan kadib baa caaisho lagu tukaday abu hurayrana ku tukaday radia allahu tacaala oo isagoo laftiisu nahyiga warinayay wa sujuudi tilaawati sujuudu tilaawihiina dee waktigaa la diidi maayo isagana sababtiisi waa qur-aankan aad akhriday laakiin waxaa la yidhi hadaad aayadda u akhrido si aad u sujuuddood waktiga la eeganayso waktu karaaha haddaad la eeganayso waxa weeyaan shareecadii baad ka hor imanaysaa iyadoo markaa kuu banaanaan mayso waxaa la ka masaajidka u soo galay waktiga karaahada si uu taxiyatulmasjid u tukado waa inaad dan kale masaajidka usoo gasho deetana dantii kale aad ka lahayd intii aanad fushanin baad markaa salaaddii tukanaysaa laakiin haddii ujeeddadaaduba ay tahay waktigan salaada la diiday aad salaad tukatid de kaasi markaa nin caaridaya ayuu qofkaasi noqonaya taasi markaa uma banaanaysa wa qadaai salaadii markaa ku dhaaftay ama suna ha noqoto ama far ha noqoto inaad qalaynaysa iyadana waa inaanad iyadana si ogaana waktigan ugu beegin baa walaa yukrahu lama diido shayun min asalawaati wax ka mida salaadahan fii haadihi saacaati saacadahan bimakkata maka ma diido wa halkana ka galay markaa wii lasoo reebayey waktigana waxbaynu ka soo reebi ama maaratay ama amkinadana waxbaynu ka soo reebi amkin meelahana waxbaynu ka soo reebi ama maarata goobaha goorahana waxbaynu ka soo reebi goobaha maxaynu ka soo reebeynaa maka xaramkii maka haddii xaramkii maka la joogo waktulkaraahaba ma jiraba walaa yukrahu shayu min asalawaat wax salaadaha kamida oo la karaahiyeystaa ma jiro fii hadihi saacaati bimakata oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu sidii jubayr ibn mucim uu warinayey yaa bani abdyaa bani cabdi manaaf reer bani cabdi manaafow ciddii idinka mid ahee arrinka maka wax ka hantida yacni amar ku yeelata maka ama madax ka noqota falaa yamnacana axada طaafa bihada اlbeyti wasallaa ayata saacati shaaa min leyli aw nahaar yaanu u diidin qofkii dawaafo beydkan kacbada ah tukadana saacad alla saacaddii uu doono habeen iyo maalin tay doonta ha ahaato waktigu doona ha noqdee qofkii dawaafa ee tukada yaanu u diidin saasaa markaa xadiidku uu tilmaamay marka culimmadu waxay yidhaahdeen waxay ka qaateen halkaasi saacad alla saacaddii ay markaa doonaan qofku doono inuu dawaafo iyo saacad alla saacaddii qofku uu doono inuu tukado maka haddii la joogo waa caadi way furanta fadli weyn baa ku sugan oo boqol kun oo salaadood bay salaaddii u dhigantaa markaa taasaa ka xoog roonaatay nahyigii wuxuu yihi walaa cinda istiwaa'i yowma aljumucati sidoo kale lama karaahiyeysanayo waktiga istiwaa ama maaragtay cadadu bartanka taagan tahay maalinta jumcada maalinta jumcaha la soo reebaya waktigii istiwaagana maalinta jumcaha laga soo reebaya oo iyaduna axaadiis dhowra ah oo asaaniiddeeda dacfi ku jiro laakiin dee laysku xoojin karo ayaa tilmaantay ilaa yowma aljumucati si abu daawud iyo shaafici iyo warinay maalinta jumcaha mooyaane waxaa kale oo lagu xoojiyey xadiidkii saxiixa ahaa qofkii markaa ka hadlayay soo usoo dheereeyay masjidka deetana wasallaa maa shaa allah ama ma kutiba maa kutiba lahu ama maa shaa allahu tukadayna intii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono marka imaamku uu soo baxana imaamka khudbadiisa dhegaystay marka halkaana waxaa laga fahmayaa inuu qofkani iska tukanayo ilaa intii imaamku uu markaa imanayey saxaabaduna saasaabay samayn jireen wakhtigii cumar radia allahu tacaala canhuyo way iska tukan jireen sida bayhaqiya ay warinayaan ilaa cumar radia allahu canhu uu masaajidka imanayo dee wakhtiguu imanayeyna bacda alistiwaa bay ahayd marka waqtulistiwaagii inay tukanayeen ayaa meeshaasi iyaduna ku caddayd marka inahaasoo laysu geeyey ayaa waxaa laga soo saaray maalinta jumcada inaanay karaahiye ahayn waktigaa in la tukado aahaarta qaarkeed oo xasan basri laga warinayaana waxaabay sheegaysaa inaan maalinta jumcaha jahanamo la shidin waktigaa oo markaa ciladii ay halkaa ka maqan tahay iyaduna baabu salaati اljamaaca halkan sheekhu raximah اllahu tacaala waxa uu ka gelayaa baabkan baabu salaati اljamaca uu markaa cuwaanka uga dhigay waxaana halkan uu kaga hadli doonaa salaadii jamaacada axkaamteeda iyo sidoo kale dee abwaab ku tacalluqdo isla iyadii unaho baabu salaati jamaacadan hoos imanayso laakiin abwaab gaara u caqidi doono baabu sifati اla'ima baabu mowqif اlimaami wاlma'muum labadaa baab ayuu halkan daba dhigi doonaa oo iyaguna salaatuljamaacada uun waaxyaheedii kamid a laakiin intan imika aynu halkan ku arkayno halkan wuxuu kaga hadli doonaa xukunka ay salaatuljamaacadu leedahay ma waajib baa mise waa sunne sidoo kale jamaacadu maxay ka guntantaa waxaa kaluu ka hadli doonaa halkay ku fiican tahay waxaa kaluu ka hadli doonaa masaajid jamac lagu oogay jamac labaad ma laga daba keeni karaa waxaa kaluu ka hadli qofku isagoo salaadii bartanka kaga jira jamac ma ku biiri karaa oo ama intuu tiisii ka baxo ama uu bedelo inuu iyaga la galo iyo inuu isagiioo tukanayayba oo munfarid ahaa uu imaamkii ku xidho oo uu isagoo salaadiisii wadan kaba bixinuun uu jamciina inuu ku biiray uu niyoodo ma la ogol yahay waxaa kaloo laga hadli doonaa jamca qofkii ku jiray inuu ka goosto isagoon salaadii ka bixin inuu jamaacada ka haro uu gaar ka noqdo si gaara ah isaga tukada inta u hadhay ma u bannaan tahay howlahaasoo dhan iyo waxyaalo markaa calaaqa laleh iyo acdaartii jamaca looga hadhi looga hadhayey ee maaragtay ragga u banaynaysay ama u ruqsaynaysay inay maaragtay jamaacadii ay ka hadhaan kuwaana waa la arki doonaa sidoo kale waxyaalo markaa mustaxabaad oo imaamka loo dardaarmayo dadka markaa waxa weeyaan tujinaya isagana waynu arki haddii imaamkii wax ku yimaadaanuu salaadii ka baxo sidee la yeelayaa taa lafteedana halkana lagaga warrami doonaa iyo masaa'il kale oo aynu arki doonno insha allahu tacala idraagaadkii ay ka mid yihiin wuxuu yihi aljamaacatu sunnatun salaada jamaacadu ama koox maarata in jamac lagu tukadaa sunno weey fi salawaati alkhamsi salaadaha shantaa waqiila waxaa la yidhi hiya fardu cala alkifaayati maya waa fardu kifaaye oo marka waxa weeye ma aha sunne way ka akidantaho waaba fardu kifaaye deetana markay fardu kifaaye noqoto fain e, in imtanaca ahlu beledin dad beled degeni hadday diidaan salaadii jamaacadiio jamci oogi waayaan min gayri cudrin cudurdaar la'aan quutiluu idinkaa waxaa idiin qoran qaarkii nusakda qaarkood fain itafaqa ahlu beladin calaa tarkihaa qutiluu ah, markaa nusakdu ku ir kala duwan yihin in itafaqa ahlu beladin iyo in imtanaca ahlu beladin min gayri cudrin hadday reer magaalo ku heshiiyaan inay iska daayaan salaatuljamaacada waa lala dagaalamay haddii la yidhaha waa fardu kifaaya waxa ay culammada madhabku isku khilaafeen jamaca waa raggii baa laga hadlaya raggii axraarta ahaa ee xorta ahaa ee aan ahayn addoommaha ee baaliqiinta ahaa kuwaa weeyi kuwa laga hadlaya hadlayaee laleeyahay salaatuljamaacadu ma faral bay ku noqonaysaa mise sunno muakaday u tahay markaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen mee sunno muakaday u tahay oo ma aha faral ma aha halkay kala baxeen dhowr meelood hadalka shaafici kamida oo sida inoo iman doontaa shaafici wuxuu ogol yahay in jamcii laga goosto dee hadday waajib tahay lagama goosteen bi axaadiisna way deliishadeen fara badan oo ay ka mid tahay salaatu اljamaacati afضal min salaati اlfadi bisabci wa cishriina daraja salaada jamca lagu tukaday waxay ka fadli badan tahay salaada keli loo tukaday toddobiyo labaatan derajo ama shan iyo labaatan derajo marka uu xadiidkaasi faa'iideeyey dee inay kala fadli badan yihiinu dee laba labaduba banaan baa la yidhaha kaasaa kan ka fadli badane mid mamnuuca iyo mid waajiba lama yidhaahdo kaasaa fadli badan laakiin laba labaduba kuu banaan baa la odhanayaa taa iyo taa teeba fadli badan marka xadiidkaasi wuxuu tusinayaa salaadii fardigu ama fardigu inay ansaxayso sidoo kale ay iska banaan tahay oo fadiilo un ay tahay jamaacadu sidoo kale de waa kuwii laba nin iska soo tukaday iyadoo nabigii ay tukadeen calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen ee waa sidee markuu ina yidhahdeen halkayga aan kusoo tukanay lama odhan jamca inaad timaadaan baa waajib idinku ah nusuustaasay daliishadeen qoladan tiri waa fardu kifaaye waa kii muctamadka ahaaye muctamadku waa inay fardu kifaaye tahay waana naska shaafici siduu daahirka ku yahay ee umka ku qoran iyagu waxay cuskanayaan xadiidkii ahaa maa min halaaثatin fii qaryati laa tuqaamu fiihim اljamaacatu ila اstaxwada calayhim الshayطaan saddex ama wax ka badan ma jiraan oo magaalo degan oon jamacii oogaynin hadday saa shaydaan baa qabsada oo haalib ka noqda oo lagu salidaa cuquubadaa markaa maxay ku mutaysteen jamca ay oogi waayeen marka xadiidku muxuu ka cabiray laa tuqaamu fiihim aan laga dhex oogin waxaa markaa halkaa laga fahmay in la doonayo in magaaladii laga oogo markii laga oogo ayay dadkii shaydaankii ka badbaadaya haddii aan la oogin shaydaankii baa ummaddii qabsanaya oo cuquubadaasaa ku dhacaysa dee cuquubaduna waajib laga tegey ayuunbay ku dhacdaa ee sunno laga tegey dadka laguma ciqaabo cuquuba kama dhalato saasaa markaa muctamada xadiidkan sheegaya in cidi ay kusoo tukatay ama qof guriga ku tukadayna de waa mar la oogay fardu kifaayihii fardu kifaayihii waa laoogo de ummadda kalea oogeysa isna keligiibu halkaa ku tukaday dee waa laga fadli badanyih tiisuna way asaxday manuu dembaabin ilan waxa weeye waa fardu kifaaya markaynu idhaahno waxaa la doonayaa un in dad muujin kara salaadii oo ay muuqanayso in meeshan salaada laga tukada ay markaa oogaan intii kale inay guryaha ku tukataa dee dhib ma lahayd fadli weyn iyo ajri aad iyo aad u weyn ayuunbaa dhaafay axaadiista kalena taa ma diideyso markaa iskamaba hor imanayaan in jamicii la oogo oo cid oogtaa ay jirto bixayu yadharu shicaar ilaa heer markaa calaamadii maaragtay jamaacadu ay muuqanayso wax muuqda ay noqonayso qofkii magaalada yimaada in magaaladan jamaca laga oogo uu ogaanayo hadday magaalo weyn tahayna baa la yidhi waa xaafad xaafad baa loo eegaya looma eegayo magaalada hal meel in laga oogay lama eegayo ilan qofkii magaalada dhinacaa ka soo galay jamaca dhinaca kale laga oogay ma ogaan karayo magaaladii markay magaalo weyn tahay marka xaafad walba intii isku xidhanba sideeda gaarka ah ayaa loo eegayaa xayi walba kaasaa markaa muctamada haddii markaa la yidhahdo waa fardu kifaayo maxaa ka dhalanaya dee waxaa ka dhalanaya haddii ay dad isku raacaan inay joojiyaan oy guryahooda iskaga tukadaan in la faro waryada tukada salaada jamaacada ooga la yidhaha hadday diidaana lala dagaalamo oo dowladdu ay dagaal ku maaragtay kiciso qoladii diiday fardu cayn la odhan maayo xadiid dee nabigu alayh salatu salaam uu tilmaamay wuu jiro laqad hamamtu an aamura bالصalaaةi fatuqaama uma aamura rajula fayusaliya bالnaasi uma anطaliqa macii birijaali macahum xusamu min xaطbi ilىa qowmi laa yashhaduuna الصalaaةa fauxriqa buyuutahum bالnaar xadiidkaas oo dee asaxay oo saxiixeynka ku jira nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku hamiyey kuwa aan salaada iman inuu guryaha ku gubo marka halkaasay culamada qaarkood ka qaateen inay fardu cayn tahay laakiin dee xadiidka qeybtiisa horeaba sheegaysayo asqalu الصalaati calى اlmunaafiqiina salaaة الصubxi wa salaaة الcishaa walow yaclamuuna ma fiihima laatowma walow xabwa walaqad hamamtu an amura rajula an aamura rajula fatuqaama الصalaaة uma anطaliqa birijaali maci ilى aakhirihi aw kama qaala salى اllahu alayh ali wasalam marka xadiidka qeybtiisii hore riwaayaadka bukhaari iyo muslimba ku jira baa tilmaamaya dadkan laga sheekeynaya inay munaafiqiin ahaayeen oo munaafiqiinta salaada ugu adagi ay labadan tahay salaada subax iyo salaada cishaay waxaanan ku hamiyey markaa nebigu yii inaan dadka haysto oo aan kuwaa guryaha kusoo gubo dee gaalada maarata waliba uxriqa aley calayhim buyuutahum binaar dee daahirka halkaasi waxaaba keensanaysa iyagoo guryihii ku jira in lagu gubayo de markaas qofka jamaca ka tegeyna waa la dilayaa cidina may odhan wuu dembaabay iyo wax noocaasa mooyaane cid waa la dilayaaoo dee dabkiina waaba halaagba marka waa la dilayaa cidina ma odhan marka nimanka niman munaafiqiina bay ahaayeen hamiganna waxaa laga yaabaa intii aan nabiga loo diidin inuu dabka wax ku dilo inuu ahaa kii caraabigaa isaguna jiro oo dee nabigu eh, waxaan ujeedaa acmihii ninkii indhaha la ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam u yimid ee yihi rasuulka cid soo kaxaysa melihi weliba sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan geede iyo doox iyo waxna way maaragtay iga xigaan xagga masjidka markaa de jamaacada ii ruksaysaan u baahanahay nebigu wuu rukseeyey markuu jeestay buu ku war maxaa tidhi markaasuu kusoo markaasuu yidhi cudurdaar kuuma helayo kaa culammadu waxay ka qaadeen u ta'kiid yacni salaadda jamaca baa loo adkeeyey oo xataa ninkii indhoolka ahaa ayaa sidaa la yidhi ama wujuub dee laga fahmi maayo cidina nin aan cid soo kaxaysa haysan geeda iyo godad iyo waxna ay xaggii masaajidka ka soo xigaan cidina ma odhanayso waa ku waajib hadduu doonaha ku dhintee inuu markaa iska soo socdo oo uu markaa waxa weeyaan masaajidkii yimaada waajib ku noqonaysa cidina ma odhan wuxuu uhi wa aqaluljamaacati imaamu wa ma'muum ma wa aqaluljamaacati inaan sida nusakda qaar ku qoran jamac intee ugu yar laba ugu yar imaam iyo ma'muum isu noqdaan waxaa u daliila xadiidkii nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu ku lahaa kii saxaabiga idaa xadarat الsalaatu faadina ama maarata falyuadin axadukuma walyaumakumaa akbarukumaa salaaddu markay idiin soo gaadho laba nin bu markaa la hadlaya alayhi الsalaatu wasalaam midkiin ha aadimo kiina weynina ha idin tujiyo waana laba qof de markaa in labadii ay markaa jamac noqonayaan ayaa xadiidku tilmaamaya walaa tasixu ljamaacatu xataa yanwiya alma'muumu litimaama jamci asixi maayo ilaa iyo oo ma'muumkii uu niyoodo inuu markaa dee ku xidhan yahay hadduu imaamkii iska xidho isagoo niyeysan in markaa lagu xidhanayo cidiba ay ku xidhan weyo de jamac ma jirayo ma'muumkii hadduu iska xidho oo aanu niyooninba inuu imaamkan ku xidhan yahay dee salaad munfarid baa u salaad imaam maaratay maamuum eh, noqonayo jamaacana noqon marka jamacadii maxay ku xidhmaysaa in dadkii maamuumiinta ay niyoodaan inay de la tukanayaan inay imaamka ku xidhan yihiin taa inay niyoodaan ayaa dee maaratay lagama maarmaan noqonaysa niyat liqtidaa baa loo baahanya wa ficluhaa fi ma kaura fiihi اljamcu min almasaajidi afdalu wuxuu u gudbay meelaha markaa meelihii sida loo kala fadilayo wa ficluhaa in jamcan lagu sameeyo fiima ma kaura fiihi jamcu meesha jamceedu uu badan yahay oo min almasaajidi masaajidiya ayaa afdalu fadli badan laba qodob baynu halkan ka qaadanay horta waxaynu ka qaadanay qodobka koobaad masaajidadu inay keyrkeed ka fadli badan yihiin oo in masjid lagu tukadaa ka fadli badan in meel kale lagu tukado jamac lagu tukaday jamaca masjidka ayaa ka fadli badan jamaca suuqa qodobka labaad masaajidadiina siday u kala jamac badan yihiin bay usii kala fadli badan yihiinoo dee iyadana xadiidkii afdalu salaati eh, xagga masjidka afdalu salaati lmari fii beyti ila lmaktuubata salaada uu qofku gurigiisa ku tukadaa u fadli badan faralka mooyaane yani iyadu masaajidka ayay ku fadli badan tahay weeyi oo masaajidkii waa ka fadli baday halkaas fadligiisii uu ka soo baxaya sidoo kale dee nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waxa uu sheegay salaaة الrajuli maعa الrajuli أزkى min salaatihi waxdahu salaatuhu maca الrajulayni أزkى min salaatihi maca الrajuli wama kana akara fahuwa axabu ilى اllahi tacaalى salaaddu qofku qof la tukada ayaa tu keligii tukada ka fadli badan tuu laba la tukadaana tuu mid qura la tukaday bay ka fadli badan tahay mar kastoo jamcu sii bataba waa ilahay agtiisa waa loo jecel yahay buu i nabigu alayhi الsalaatu wasalaam fain kaana fii jiwaarihi masjidu laysa fiihi jamacaة kana ficluha fi masjid اljiwaari afضala fain kaana fii jiwaarihi masjid haddii qofka masjid ku dhow yahay oo laysa fiihi jamaacatun aan jamc lagu oogeyn kaana ficluhaa inuu ku sameeyo fii masjid اljiwaar masjidka la jaarka ah ayaa afdala fadli badan waa maxay masaajid jamc badan oo kaa fog baa jira ku kuu dhowo jamciisu yaryahayna wuu jiraa haddaad adigu iman weydo cidba halkaa isugu iman mayso oo tagtay baa la wada tegaya oo masaajidkiibaa cadilmaya markaa ma waxaa lagu odhan jamaca badan raadso mise masaajidkan iyaanu cadilmina ummadda masaajidkan u joog hakula maarata masaajidkii jamca ha laga ooge waxaa lagu leeyahay masaajidkaa kuu dhow ee jaarkaaga ee cadilmaya intuu cadilmi lahaa isaga camir isaga camir deetana taasaa markaa kaaga fadli badan jamcii aad sida gaarka ah een aada u raadsan lahay taasaa kaaga fiicnaanaysa oo dee waxa weeye imaarat masjid baad halkan ayaa kuu dheer maaragtay salaaddii inaad jamc ku tukatay inaad beyd ilaahay oo cadilmi lahaa aad camirtay ayaa markaa kuu dheeranayso marka fadlu cimaarati masjid aada yeelanayso wuxuu yihi wain kaana lilmasjidi imaamu raatibun haddii masjidku uu leeyahay imaam joogto ah oo imaam cayiman uu leeyahay masaajida qaar baan imaamba lahayn oo kolba qof wuni galaa hadduu masaajidku imaam joogtaa leeyahay kuriha likayrihi cidaan isagii ahayn waxa loo diida loo nacaa iqaamatljamaacati fiihi jamac kale inay ku oogaan masaajidka hadduu imaam raatibe leeyahay oo la yaqaan inay qolo kale iska jamacsato intay yar karaahiyeystaan hore horaa loo aqiimi waayo deetana war xaggaa dambeba inageeyo halkaa inay iskaga xidhaan iyadiioo aanu imaamkii u idmin oonu u fasixin waa loo karaahiyeystaa markii loo karaahiyeystana de fadligii jamaacada ma helayaan baa salaaddu way wasixiye laakiin fadligii jamaacada waayo jamaacadoodii baa makruuha fadligii jamca markaa ma helayaan sidoo kale markuu isagii jamciisii ku jira isagoo jamciisii ku jira qole yar degdegaysaa intay soo gasho inay xagga dambe isku urursadaan ay xaggaa dambe jamc yaroo kale ku sameeyaan oo degdega ama ay leeyihiin anagu waanu qasrinaynaa oo si gaaraanu u tukanaynaa musaafiriin iyo waxbaanu nahay dee meelaha ku tukada masaajidkaa la soo geline waa loo karaayeysanayaa oo jamacaasi makruh weeye marka waa qablahu aw macahu aw bacdahu xataa markii isaga jamciisii uu dhammaado jamac kale in la oogaa waa karaahiyo haddii aanu fasixin lakin da saynu ognahay jamcan dambe waa la yska wada ogolaya imaam diidayaa xaggeennan kama jiro waagii horena waxaa loo diidayey qofka maaragtay ku yar kacsan dadka ku yar kacsan imaamka ayaan iman jirinoo kolkuu ka baxay iyagu halkaa dambe iskaga tukan jireen markaa de waxoogaa caloolxumo iyo maaragtay in markaa waxa weyaan cadaawad la ysu qaado ayay sababeysay laakiin tan imika de iska habsankuuna he imaamkiina aanu diidayne fasaxa loo iska fasaxa taasi mushkilad ma laha markaa waa bigayri idnihi waa ogolaansho la waxaan la diiday waman salaa munfarida uma adraka jamaacata yusaluuna istuxiba lahu an yusaliyahaa macahum waman sallaa qofkii tukada munfaridan keligii uma adraka deetana hela jamaacatan yusalluuna koox tukanaysa ustuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa an yusalliyahaa maca inuu la tukado qofkii tukaday waaba tukatay salaadaadii mufrad baad munfarid baad ahayd keligaa baad tukatay jamac kaad aragtay waxa kuu sunno ah inaad mar labaad la tukatay isla salaadii duhurkaagii oo inaad tukata ayaa kuu suno nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira labadii nin ee salaaddii subax kadib yimid ee uu ku yihi war xaggee joogteen ee deetana anagu waxaanu kusoo tukanay meelihii aanu deganayn wuxuu ku yidhi markaad sidaa yeeshaan ood soo tukataan eed haddana jamaca u timaadaan jamaca la tukada fa inahaa lakuma naafila sunay idiin noqonaysaa tan kalane mar labaad tukada marka maxaad niyoon de duhurkii ubaad niyoon duhur baad soo tukatay ka dambena maxaad niyoonaysaa duhur ubaad niyoonaysa casr baad soo tukatay kadambana casr baad niyoonaysa maqrib baad soo tukatay ka dambana maqribun baad niyoonaysa waa saas oo salaadiiba baa la soo celiyada lafteedii ayaa la soo celinaya halkaa sheekhu markaa man sallaa munfaridan buu yihi culimmadu madhabku waxa weeye aw jamacata xataa haddaad jamc kusoo tukatay waa saas oo kale oo dee labada nin ee soo tukaday nabigu alayhi salaatu wasalaam muu weydiin oo miyaad isku xidhateen mise keli keli baad u tukateen وtrk ااstifصاaل في مaqاam ااحtimaal yuنزل maنزilaة الcmuumi في maqaalib qaacidaduna ahay haddii istifsaalkii laga tago msaasay ahayd mase saasay ahayd aan la isweydiin ee xukun guud un la sheego meeshiina ixtimaal ka banaan yahay in waxaasoo dham ay isku wada mid yihiinoo cumuum laga qaado maaratay lagu xukumayo arrintaasi oo caam markaa waa xukunka noqonayo ayaa maaragtay ayaa la tanziliya markaa lagu socodsiiyaa weey markaa tarkulistifsaalkaasi ayaa halkan laga qaaday sidoo kale de xadiid kale ayaa iyaduna waxaa ku sugnaatay iyadoo la tukaday buuna yimid deetana nabigu dadkii tukaday bu ku warkayaa ku sadaqaysanaya oo la tukanaya nin baa yidhi anaa ku sadaqaysanaya oo la tukaday lama odhan aduu jamac baad ku tukatay markii hore iminka mar labaad lama tukan kartid lama odhan wman salaa munfarida uma adraka jamacata yusaluuna istuxiba lah yusaliyaha macahu wayucdaru waxaa loo cudurdaari fii tarki ljamaacati jamaacadii inuu ka tago waxaa loo cudurdaari almariidu kii xanuunsanaya baa loo cudurdaari tuu xanuun ku hayo xoogaa culaysa aad ka dareemaysa inaad jamcii timaado a laguu ruqseeyey waad iska joogeysaa halkaaga ayaad iskaga tukanaysaa maa jacala calaykum fi diini min xaraj waman yataadaa bilmaطari iyo qofkii roobka ku dhibaatoonayey roob baa da-ay salaadii waa lagu jiraa ama waa la gelaya de inaad markaa iskaga tukato gurigaagaa ku banaano bal muadinkaaba loo suneeyaa waktiga roobku da-ayo inuu ku adimo alaa saluu fi rixaalikum war meelihiina ku tukada waar meelihiina ku tukada inuu yidhaahdo markuu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax yidhaahdo mise waabuu ku bedelaya culamada qaarkoodna saas bay keeneen laakiin in markaa laga dambaysiinayo ayay tilmaamay walwaxali sidoo kale waman yataada bilwaxali weey qofkii dhooqada ku dhibaatoonayey meeshiiba waa meel markuu roobku uu do-o wada dhooqahoo eh, magaalooyinkeena qaarkoodoo kale walaha magacaabi mayne dee socsoconba keri mayse mar haddii rooba do baxaa dhacaysa marka meeshaasoo kale haddaad joogto ama ay maaragtay dee ka dhadhowdahay oo noocaasoo kale tahay ku dhadhowdahay oo dhibaata kaa soo gaaraysa dhooqadii markii roobku da-ay kadib dee gurigaaad iskaga tukanaysa iyadane jamcii waa lagaa dhaafay wariixi اlbaaridati waman yatadaa biriixi lbaaridati weey qofkii ku dhibaatoonayay dabaysha qabow fi leylati اlmudlima habeenka mugdiga laba isgalay habeenkiioo gudcura oon laydhna maalan jirin iyo dabayshiyo qabow dabayshiyo qabow oo iyaduna daran dee markay labadaasi markaa ishelaan oo lagu ruqsaynaya iyadana oo waad iskaga tukanaysaa gurigaagii baad iskaga tukanaysaa waman lahu mariidun qofkii lahaa qof xanuunsanaya oo yakhaafu dayaacahu inuu dayacmo uu ka baqayey marka hadda wuu leeyahay waxaa loola jeedaa uun yani wuxuu ka warqabaa oo uu la joogaa qof xanuunsan ayuu la joogaa oo uu uga baqayo dayac yani waxaanu haysan cid dar yeesha oo dayactirta isagaa markaa u khidmaynaya o u adeegaya waa la aqiimaya dee khayr badanoo weyn baad ku jirtaaye qofkan muslimka allahu fi abd makaan cabdu fii cawni hawl weyn baad haysaa waxba intii jamcii fardu kifaaya ummaddii kalaa oogeyse adigu tan ayaa markaa kaaga fadli badnaanaysa aw qariibun ama wuxuu leeyahay markaa waxa weeyaan qof uun xanuunsanayo maayo waa qof xanuunsanayo weliba qariiba waa mariidun qariibun waa qof xanuunsanayo qaraabadiisiiya oo yakhaafu mowtahu uu geeridii uga baqayo oo yani sakaraadku hayo wey xaaladiisu adag tahay oo uu ka baqayo hadduu ka tago dad kaleaba la joogo de waa la dayactirayaa waa la daryeelayaa laakiin inay naftu ka baxda intuu maqan yahay waxaanu doonayaa inuu de laxadaadkaa u dambeeya uu la joogo oo de qur-aanku akriya iyo maaragta inuu markaa ka ag dhowaado ayuu dee doonayaa markaa isagana waa loo ruqsaynaya marka qariibkii waxaa lamida ba qof kasta oo calaaqa idinka dhexaysay saaxiibka jaarkaagii macalinkaagii saas wey wuxuu yidhi waman xadarahu acaamu iyo sidoo kale qofkii cunto ay u taallay wa nafsuhu tatuuqu ilayhi naftiisuna ay u hanqaltaagayso aw yudaaficu lahbathayni ama kii markaa labada xunxun la mudaaficoonaye la tacaalayay waynu soo aragnay iyagoo dee waa loo diiday dee jamciina kasii awleysanba hawlahoodan markaa iska dhamaystaan waxoodan ha iska soo dhameeyaan markaa kadib ayay markaa salaadii hadday de jamca ka soo gaadhaanna waa khayr hadday ka soo gaari waayaanna dee gaarba way isaga tukan doonaan iyadana axaadiistii tilmaamaysay horeynuu soo aw yakhaafu dararan fi nafsihi aw maalihi ama ciddii markay jamaca tagta ka baqanaysa in dhibi soo gaadho naftiisaba ama xoolihiisa ama reerkiisa ayuu dhib uga baqanayaa hadduu jamca tago de markaa inuu halkiisaa iskaga tukado intii xoolihiisa la dhici lahaa ama isagaba dhibaato la soo gaadhsiin lahaa ama reerkiisii loo dabamari lahaa inuu markaa halkiisaa iskaga tukado ayaa isagana loo ruqsaynayaa acdaartu markaa way badan tahay shuraaxda ayaad in kala keenaysaa waman axrama qofkii salaada xidhay munfaridan si keli ah qofki u xidhay uma nawaa haddana niyooday mutaabacata alimaami imaamka inuu ku xidho oo raaco markaa eeg salaaddii bartankuu kaga jiraa inuu jamaca ku biiruu doonaya isagoo halkiisaa un kaga jira laba ragcadood baa buu soo tukaday ragcad soo tukaday ama tii koowaad baabuu ku jiraa wuxuu doonayaa markaa dib uma xidhanaye inuu jamacan agtiisa lagu qabtay uun uu isaguna ku biiro ama qofkan ku ag xidhay uun inuu imaam ka dhigtuu doonaya ma banaan tahay jaaza lahu way u banaan tahay fii axadi alqowleyni labada qowlee shaafici midkood siduu yihi yani shaafici arintaa wuu isagiibaa markaa ku taradudayo marbasi yihi oo aragtidiisii iyo ijtihaadkiisii wuu iskhilaafayoo marna wuxuu yihi way furan tahay arrintaa waa la samayn karaa marna uu ka joogsado wuxu arrintaa lama sameyn karo lama samayn karadu waxay cuskanaysaa dee in ma'muumiintii ay kala duwanaadaan qof baa rukuucda kaga biiraya mid baa maarata sujuudda kaga biiraya mid baa fadhi kaga biiraya salaadiisii si u socotay buu bedelaya ilan haddaad ku biirto isagiyo matalan aad tixyaadsanaya adigo adigoo iskaba taagnaa ayuumbaad istii ku biir ninkan salaada tukanaya isagii markaa itiyaad baaba u fadhiya haddaad ku biirto la baneeyo maxay noqon de inaad fadhiisato oo qaabkii salaadu uu isbedelo markaa si ikhtilaafkaasi aanu u dhicin ma banaana buu qowlkaasi leyo arrintaasi arrin saxa maaha qawlka kale wuxuu ley me way banaantay oo isagu waxaa cuskanayaa xadiid saxiixa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yimid muslimiintoo tukanayso abubakar uu tujinaya laba jeer marna wuxuu ku maqnaa dad uu soo heshiisiinayayoo kolkii salaaddii la gaadhay abubakar bay saxaabaduna tuji yidhaahdeenoo isagoo tujinayuu nebigu yimid deetana wuu soo safafkiibuu soo yar dhex marmaray soo dhex marmaray kii horuu soo istaagay saxaabadii markay dareemeen waa kuwii maaragtay sacabiyey abubakarna markaa salaaddiisuu ku mashquulsanaayo waa kii aan muddo usoo jeedsana markii ay hadalkii tasfiiqdii badiyeen ayuu soo yar daymooday deetana wuxuu arkay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu meesha joogo iska joog baa layi intuu gacmaha kor u taaguu ducaystay ayuu dib u soo baxay marka de qiblada kamuu soo jeedsane reebasunbuu dee soo geliyey wey laba tallaabuu dib usoo qaaday deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagaa galayoo muslimkii isagaa tujiyey madib bay wuxuu dhaheen salaada mey abubakar oo imaam ahaa muxuu isu bedelay ma'muum goormuu ma'muum noqday salaada dhexdeedii buu ma'muum ka noqday isagoo imaam ahaa ayuu salaada dhexdeedii isu bedelay ma'muum isu bedelay markaa dee inay banaan tahay imaamkii dhammaa ma'muum isu bedeli kare munfaridkii inuu ma'muum isu bedeli karaa kaba sii fudud baa markaa la leeyahay markaa way banaan tahayoo xadiidka ayaa fasaxaya waman axrama munfaridan marka asxaabtu waxay leeyihiin arrintani waa karaahiyo inuu iska daayaa fiicanoo madaahibtii kale iyo waxbaan ogolayn iyo khilaaf baa ku jire ha la iska daayay leeyihiin lakin waxaan lena hadii cudurdaar uu jiro sida xaaladan oo kale de in la karaahiyeysta maaha waaba in la fasaxo xaaladda labaadna waxay ahayd nabigu alay sl markuu xanuunsanayy waa kii isagaaba yidhi abubakr dadka ha tujiyo abubakr dadkii tujinayay markii rasuulku fudaydka dareemay waa kii yidhi isaaroo igeeye waa tii la soo kiciyey abubakr dhinaciisaa la dhigay isagiibaa imaamnimadii kala wareegay oo imaam noqday abubakarna radia allahu anhu hadalkiisa takbiirtiisubu dadka sii gaadhsiinayo mubali ayuu ah waman axrama maca alimaami uma akhraja nafsahu min aljamaacati wa atama munfaridan jaaza tii cagsigeedaynu iminkala gelaynaa qof aan jamac la tukanaynoo jamac ku biiray baynu aragnay soo maaha ku jamac ku jiray oo ka baxay isaga ka waran waman axrama maca alimaam kii imaamka uma akhraja nafsahu min aljamaacati ee haddana naftiisii jamaacadii ka saaree ka baxay wa atama munfaridan ee dhammaystirtay salaadiisii si keliya u dhammaystirtay he jaaza nusakda qaarkeed licudrin bay ku darayaan waana halkana waa la qadaraya halkaa ku darsatay mushkilad male yani licudrin qofkii cudurdaar iyaduu jiro daraaddeed uga baxay jamaacadii deetana wa atama munfaridan si infiraad iyo keli ah u dhammaystay jaaza way bannaan tahayoo dee waaba kii ninkii ansaariga ahaa mucaad radia allahu tacala canhu ka goostay kolkuu salaaddii ku dheereeyey intuu ka goostay buu saa uga durkay waxaa uga yar durkay ayuu salaaddiisii iska dhamaystay iska baxo awrkiisiibuu iska kaxaystay subaxiina nebiguu kusoo kallahayo markaasuu ninkaasi wuxuu nagu sameeyey haweenkii o dhan adiguu kula jooga kolkuu cishaaga kula tukaduu muddo kula jooge intuu kula soo caweynayo kula soo caweeyo haddana nagu soo noqdayo goor dambena tujiya salaadii galaa kolkaasu haddana albaqara dabada noo qabanaya deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ku yiri fidnawadaa tahay mucaadoba maxay waxaad samaynaysaa marka dee saxaabigaasi intuu ka goostay buu gaar isaga dhammaystay cudurdaar baa jiro de salaaddii baa lagu dheereeyey isagoo hawle u yaallaanoo soo daalanoo maantao dhan beertii ka soo shaqaynaya taasi marka iyadu way bannaanto iyadoo hadal kama taagna haddii aan cudurdaar jirin iyada ka waran wain kaana ligayri cudrin haddii cudurdaar aanu jirin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa anahu yajuus iyada lafteed ka sixada badani waa inay bannaan tahay laba qowl baa ku suganoo qowl wuxuu leeyahay ninkani jamcii buu isgeliyey oo isagaa ku biiray markiisii hore kol hadduu ku biiray dee imika kama bixi karo inamaa jucila man yutama bihi markaa ha ku daydo muctamadku laakin wuxu le miyuu ka goosan cudurdaarada fududba looga goosan karayo cudurdaarkaa uu uga goostay saxaabigaasi oo kale hadday arintu adag tahay oy waajib tahay cudurdaarkaasoo kale loogama goosto intuu markaa iska yar xamiiluu la dhammaysto ayaa de wixii dambe markaa lala hadli lahaa laakiin ka goosashadaasi lafteeduu shaafici ka fahmi markaan cudurdaarka karaahiyadunbaa meesha ka baxaysee inaanay arrintani arrin xaaraana ahaynoo de waxyaalahaasoo kale wax xaaraana arrin loogu dhaco aanay ahay waa qodobtaasi dhinac kale dee jamaacada gebigeediiba ama waa sunne ama waa fardu kifaaye markeedu horeba waa la layska dayn karay wshuruucu fi lmashruuci laa yugayiru lmashruuc waxaad marka horeba iska dayn karayso inaad gashaa waxba ka bedeli mayso oo w hadduu sunno yahay ama fardu kifaaye uu yahay marka la gudagalo laazim ma noqdo laazim ma noqdo sunihii waa marka dad ka bixi karta fardu kifaayihina waa sidaasoo kale marka laga soo reebo salaatuljanaazadii iyo iyo jihaadki oo dee fardu cayn isu bedelaya markaad gasho iyo xajkii iyo cumradii oo dee qaarkood ay markaa iyagana fardu kifaaye ahaayo markaad iyaguna gasho aan markaa iyagana laga bixi karaynin kasto qaarkood agga sunayaashun ka eegaan o hahdaan iyagu suna ay sunayaasha kasoo reebaan sunayaasha lagama bixi karo xaj iyo cumro mooyaane laakiin dhinac kale waxaa laga eegi karaa inay fardu kifaayo yihiinoo de in maka la camiro xaj kasta in la camiraa fardu kifaaya cumradiina waa saasoo kale markaa xaggan iyadana waa laga soo reebi karaa intaa mooyaane wixii kale oo dhan marka horeba waad iska dayn karaysay marka dambana waad ka bixi karaysa waidaa axdaa alimaamu fastaklafa mamuman jaaza fi aصaxi اqowleyni wuxuu yihi waidaa axdaa alimaamu imaamku hadduu weyse jabo fastaklafa kuwii ku daba xidhnaa un mid kamida uu jiido oo uu markaa imaam ka dhigo jaaza way bannaan tahay fii asaxi labada qowlee shaafici leeyahay kooda xooga badan haddii wax kugu yimaadaan oo salaaddii kaa jabto dadkiina aad tujinaysay horta inaad usii waddaa waa xaaraande ood iskaga sii waddo ood iska sii rukucdo oo sujuuddo oo aad ma iminkaad salaada ka bixiyo w kaasi waa kiina khirri odayasha ku nacdari doonaan bay kol haddii ay salaaddii jabtay meesha waad ka baxaysa qaabkaad ad u baxaysana waa kuwii culimmadu waxoogaa siyar asturo sankii wax qabso sidii qof gororay iska dhig bay oo markaa sanka iyaga axlaad qabsanaysaayoo deetana baxaysa marka dee wax ku yimaadeen ayay markaa hawshu ay u ekaanaysa waxaa was xasuusan karta inaanad weyse qabin qofku markanuu baxay imikay wa maaragtay wax baxsadeen maaha waxaa dhici karta inuu qofku isxasuustay inaanu weyse qabinba de markaa u dhaqaaqaya maxaad samaynaysaa istikhlaaf ayuu markaa samaynaya qowlka markaa muctamadkii waa sidaa oo dee wuxuu cuskanayaa xadiidkii aynu iminka soo akrinayna abubakar radia allahu tacaala canhu waa kii abubakar isagoo imaam ahaa ma'muum noqday ee xaaladdu ay isbedeshay saxaabadii iyagoo markii hore rasuulka ku abubakar ku xidhnaa o imaam abubakar u ahaa ayuu imi iminkana markii dambena nebigu uu imaam u noqday marka mushkilad male iyadoo qof imaam ahaa in la bedelo oo qof kale uu yimaado dee inaanay markaa basi lahayn ayaa xadiidkaa laga qaatay kan diidani qowlka diidani isagu wuxuu ka eegayaa dee dadkani ma'muumiin bay ahaayeen salaadana qof bay ku daba xidheen qofkii hadduu meesha ka baxay imaam dambe in la sameeyo oo kii salaadiisii ilaaliya ilan kii qaabkii salaaddiisu u socotay buu kani u wadaya oo xataa haddii isaga matalan ragcaddii koowaad uu ku jiray imaamkuna ragcaddii labaad uu ku jiray markuu imika ragcadda tukada uu fadhiisanaya ilaan salaadan la wadaya waa salaadii dadkani ay ku jireen maaha adigu taada dib uguma socodsiinaysid marka de kayfiyaddaasi qofkan salaad aan markaa salaadiisii ahayn imaam ka noqonaya oo qaab aan isagoon maanta imaam lahayn haddana qaab kale u soconaya ayay markaa qowlkaa kale leeyahay arrintaasi dee malaha arrin saxa noqon mayso laakiin xadiidkaa dee labada xadiiee labada jeerba nabigu imaam noqday iyadoo salaadii dhexda lagaga jiro ayaa loo deliishaday oo tusinaya ilaa annahu hase ahaatee buu yidhi laa yastakhlifu imaam ka dhigi maayo ilaa man laa yukhaalifu qof aan kaga gadisnayn mooyaane fii tartiibi salaati salaada tartiibteeda had waxaynu kala qaadaynaa qofkanaad salaadda usii dhiibaysaa horta waayo hadduu yahay qof kugu xidhnaayo dee ma'muumiintii kamida ah mushkilad male shardi loo xidi maayo waad soo waad u ishaaraysaa uun waayo isagu hadhow wuxuu wadayaa waa salaadaadii una qaabkee u socotuunbuu u wadaya waayo marka horeba uu kugu xidhnaayo dee qaabkaa salaadaadu u socoto ayaa isaga qaab u ahaa xataa hadduu kaa ragcadaha wax dhaafeen oo ragcaddii labaad uu ku jira adna tii koobaad eh, isagu tii koobaad uu ku jiray adna tii labaad uu mar dhaweyd kugu soo xidhay ood isagii u dhiibto markuu ragcaddaa tukado wuu fadhiisanaya ilan salaadanuu wadaa waa taadii oo marka horeba uu ku qasbanaa markaad fadhiisato inuu kula fadhiisto laakiin haddii qof kaloo aan adiga kuguba xidhnayn mid markaa soo galay aan salaadaba gelin markaasaad u dhiibtay oo tiri dadka sii tuji salaadda halkaa ka sii wado hadday taa tahay shuruud baa loo baahanaya ilaa anahu laa yastakhlifu waa kan marka u dhiibi maayo salaada man laa yukhaalifu ilaa man mid mooyaane laa yukhaalifu aan kaga duwanayn fii tartiibi salaa iyadood ragcaddii labaad ku jirtay baa markaa hawshani kugu timid kaasoo soo galay dee uma dhiibi karaysid waayo haddaad u dhiibto de isagu ragcaddii koowaad buu ku jiraa ragcaddii koowaad markuu galo de ma fadhiisan karo salaadana adiga kulamuu gelin oo adiga salaadaadani isaga may qabanin kugumabuu xidhanin adiga isaga waa laba ragcaad laba ragcadood tukaday inu fadhiistaa laga raba markaa mid salaadaadani ay qabatay oo kugu xidhay oo ay marka kolleyba ku qasbanaa markaad fadhiisata ragcaddan labaad inuu kula fadhiisto ku qasbanaa kaasaad u dhiibaysaa waqiila waxaa la yidhi laa yajuusu maba banaano an yastakhlifa inuu khaliifo ka dhigo oo uu khaliifo fii salaati اljumucati salaaddii jumcada dhexdeeda inuu khaliifo ilaa man kaana macahu qof kula jiray mooyaane fi ragcati اlأulaa ragcadda hore wlmansuusu laakiin naska shaafici anahu yajuuz waa ina arrintaasi banaan tahay salaadii jumcada hadday salaadu jumcadii tahay dee qof ragcaddii koobaad kula soo gaadhay waad u dhiibi karaysaa marka haddaynu in wax la khaliifo aynu ogolaano mushkilad male laakiin haddii ragcaddii labaad ku jirto adoo ragcaddeedi aad ku jirto aad weyse ma u dhiibi kartaa mid ragcaddan labaad uun kugu soo biirayo ragcaddii koobaad aan kuba soo gaadhin ee ragcaddan labaad uun kugu xidhay ma loo dhiibi karaa culamada madhabka qaarkood waxa yidhahdeen looma dhiibi karo oo waxaan loogu dhiibi karaynin dee ninkani salaaddiisu jumco ma noqonaysaba waayo adiga ragcaddii koowaad kulamuu tukan tii labaadna kulamuu tukanoo waa adigan adigii ka baxay marka isagu imaamba ragcad lamuu tukanin jumcihii mar haddaanu imaamba ragcad la tukanin isagu wuxuu tukanayaa waa duhur markaa mamuumintii waba uma sii wadi karo ayay qoladaas yihadeen lakin sida madhabka muctamadkae shaafici uu naskareeyey waa in aad usii dhiibi karta isaga laftiisa muxuu samaynaya markaa dee ragcad buu tukanaya markuu ragcaddi daban waa qof kugu xidhnay midaan kugu xidhanin ila numa dhiibi kartid jumcaha iyada lamaba ogola midaan kugu xidhnayn kolkaad u dhiibto dee ragcaddii dhinayd buu tujinayaa kolkuu tujiyo wuu atixiyaadsanaya kolkuu atixiyaadsa isaga wiiisu waa duur wiiisu ma noqon karaan waayo imaamba jumca lamu ragcad lamuu tukanin qofkii imaam ragcad la tukaday uunbaa jumco tukan karee marka markuu ragcaddii tukado de iyagii way dhamaysteen wuu ishaaraya isagu iska kacayaayo saddexdii u dhinaa xabad buu tukanaya uu atixiyaadsanaya haddana u kacaya labadii kaleu tukanayaa iyagu inay sii sugaanna way leeyihiin inay iska baxaan ay markaa salaamo naqsadaanna way u furan tahay waxaa weliba kasii daranoo la yidhi ragcaddaa aad u dhiibtay uu sii wado ee isaga muxuu ahaaye aan jumcihii aanu ku soo gaarin haddii dad kale ay ku kusoo biiraan jamcii oo ragcaddii ay la tukadaan iyagu jumcihii way halaaleen oo ragcaddan ay ma'muumiinta ahaayeen ila ragcaddana jumcihii bay ka mid tahay ma'muumiinna way ahayen adiga imtilada kugu dhacday ma'muum baanad ahayn imaamkii asalkiina ma tihid ma'muumna ma tihidoo ragcaddan ma'muum kamaad ahayn halkaasay markaa mushkiladdu kaaga dhacdayoo ragcaddani ay kuugu fillaan weyday jumcihii laakiin kuwan kale ma'muumiin maadaama ay ahaayeen ragcadda ay soo gaadheen ragcad jumco ay ahayd iyagu ragcad labaadun bay tukanayaan adigiina laba dambe markaad ragcaddaa ay tukadeen adigu laftaadu aad tukato laba kale adee tukanaysaa adigu duhur ayaa tukanaysa wuxuu yihi wayustaxabu wax badan baa haray isla maanta waa marka halkaasaynu ku joojin insha allahu tacala wa salى allahu waslama alaa nabiyina maxamed habeen ba habeenka dambe kasii ma dhihi karaa intaan hadlo waar iga jabtaye dadka tuji mise hadal ma banaana maxaanu hadalka ugu banaani ma salaad ku jirtaa qof salaad ku jira ma tiide waad u sheegi kartaa waxad ku odhanaysaa sala salaadda sii dhamaystir waxba iga jabtaye igama jabintoona odhan salaadda sii dhamaystir une haddii aan isaga waxay is ogaado inaan lahaa biyihii dareenka ku soo baxay anigoo imaam ah salaaddii ma ka baxaya salaad baad ku jirta salaad ba kuma jirtid salaad ba kuma jirti waa iska forfoorsanaysay dhaqaajiyoo soo weysayso qofka eh, labadii ragcadood fajarka salaadda subax dabadeed tukaday sida qofkii salaada ka hor tukaday miyuu la ajri yahay de in qabla salaad la tukadaa ajri badanoo de waa waktigeedii loogu talagalay kan kale inaad tukataan iyaduna waktigeedii u weeyaano weli waktigii dee muu bixin oo inta waktigii joogo way joogtaa laakiin sidii afdalkaahi de waa in qablaha la tukado weeyaan mawlacyada qaarkood ayaa tukada iyadoo aanay gaadhin waktigii salaadu sida cishaa'iga xukunkiisu muxuu noqonayaa dee salaad waktigeedii ka hor la tukaday ma ansaxayso sida mawlaca ku yaala hawl kalu markaa galay inagu ka ku yaala miyaanu shaqo kuleena <laughs> fa awal gelin sheekh waxaad ka warantaa wakhtiga la adimo salaada duhur ee ku xadaysan saacadaha culimmada qaar waxay sheegeen in wakhtiga duhurka la adima yahay wakhtiga istiwaaga waa laga yaabaa saacadaha qaarkood laakiin eh, kuwan saacadaha iyo kolley kuwan barnaamij barnaamyadan moobilada iyo eh, markaad eegto istiwaagii in yar bay ka dambeeyaan oo markaad kala goyso waktigii bartankii kumay aadina dhowr daqiiqo kadib afar daqiiqo shan daqiiqo kadib oo kale ayay ku aadanta sheekh anoo musaafir ah keebaa ii khayr badan inaan salaada gaabiyo iyo inaan dhammaystiro salaadihii haddaan awoodo insha allahu salaatulmusaafir waa inagu soo dhowdahay ayaynu ku sheegeyn salaada lasoo tukado mawlaca ma la ajarbaa te masjidka horta mawlac maxaynu unaqaanaa mawlac horta mawlac halkee laga keenay ma mawdicbaa waa mawdic yaa mawdic bay ka keeneen waa kuwan daadkaynu laam ka dhignaa raali iyo lid iyo markaa mawlacna inay kuwaasuun tahay oo daadkii aynu bedeli jirnay horaaba laynoogu sheegay ibnuljazari sheekhii qiraa'aadka ayaa zayaalicada sheegay inay laam laam weynun ka dhigaan daadka laam waa laamunbay laamkunbay tafkiimiyaan bu markaas maaragtay daad u niyooda calaa kulli xaal mawdica mawdican lagu tukanayaa haday tahay haduu yahay meel la waqfay inagu wa meel kastoon la dhisin waa mawlac baynu dhahna soo ma kolba haddaanu dhisnayn waa mawlac baa la odhanaya haddii meeshan la waqfay oo salaad loo waqfay waa masjid ama ha la dhiso ama yaan la dhisi gabadhii xaaidka ahayd ma fadhiisan karto kii junubka ahaa ma fadhiisan karo haddii loo waqfay salaad haddaan la waqfina la tukada uun oo qof iska leeyahay taasi markaa iyadu ma noqonayso fadligii masaajidka yeelan mayso saacadahan masjidka ku xidhan ma loo isticmaalayaa awqaadda aadaan mise waqtiga duhurku waa kale waa ka hadla ragcadda labaad haddaan sahwi u salaamo naqsado ma layska wadanayaa markaa sujuudu sahwigii ma kabayaa mise waa lagu soo ragcaddii labaad haddaan sahwi u salaamo naqsado ma la yska wadanaya maxaa la wadanaya maana fahmi waxaa la wadanaya deeshe ya salaaddu imise ragcadood bay ahayd salaad subax ba mise waxad ujeeda salaad afar ragcadood ama saddex ragcadood baad dhexdii kaga baxday dee waa inagii soo sheegnay maxaad waa dee waad kacaysaa un waad kacaysaa salaaddii baad wadaysa allahu akbar un baad odhanaysaayo haddaa ka dhexe kaga baxday waad kacaysaa salaadda intii ku hartay baad la imanaysaa haddana sujuudu baad la imanaysaa wallahu aclam